بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد انقسام الكلمة علامات الاسم علامات الاسم casharkeennu maanta wuxuu ka bilaabmayaa bogga saddex iyo soddonaad ee ka hadlaya calaamadaha ismiga lagu garto ee lagaga garto labada qaybood ee kale calaamadaha ismiga ee lagaga garto labada qaybood ee kale ayaynu ka hadlaynaa waxaynu ka soo baxnay inay kelmaddu saddex u qaybsanto ismi iyo ficil iyo xaraf saddexdaa inay kelmaddu u qaybsanto ayaynu soo marnay waxaa haddana halkan aynu ku arki doonaa mid kasta calaamadihiisa ismiga ayaa ugu horeeya shan iyo soddon calaamo oo mid kastiba keligeed ismiga ay ku filan tahay ayay culimmadu sheegeen oo ismiga calaamad oo lagu garanayo waa shan iyo soddon calaamadood shan iyo soddonka calaamadood ee calaamadaha ismiga ah shan iyo soddonkaa ah saddex ka miduu sheekhu inoo qoraya oo kitaabkeennu uu ka hadli doonaa waa saddex calaamadood oo qura ayuu kitaabku ka warbixinayaa ama uu ka hadlayaa wuxuu ka aamusay labiyo soddon buu ka aamusay labiyo soddonka uu ka aamusay ama mudawalaad iyo kutubta dhaadheer baynu u raadsan ama saddexdana inagaga filan oo inta inoogu muhiimsanay ay saddexdan yihiin calaamaatul ismi ismiga calaamadihiisa ismigu calaamado ayuu u baahan yahay lagaga soocayo labadiisii kale ee walaalaha la ahaa ama qasiimka la ahaa ee iyo ficilka ahaa fa ama ismu ismigii fa yucrafu waxaa lagu garani ismiga bial ayaa lagu garan calaamadda koobaad waa al haddaad aragto shay ay al ku jirto waxaad ogaataa shaygaasi inuu ismi yahay deliilka aad u raacaysaana waa alnimada ashanaa deliil u ah deliilka aad u raacaysaa asha weeyaan oo ashani waxay tilmaamaysaa waxani inuu ismi yahay hadda sideeda ashu waa xaraf al haddaan soo qaato keligeed ma aha ismi ashu sideeda waa xaraf laakiin waxa ay ku jirto ayaa noqonaya ismi iminka maalan alrajul markaan arko alrajul ereyga rajulihi waa ismi baynu odhanaynaa maxaa deliil u ah ood ku garatay marka lagu yidhaha isminimadana ashan ku jirta ayaan ku garanayaa baad odhanaysaa haddaan qalam soo qaato qalam waa ismi marka lagu yidhaha qalam inuu ismi yahay deliilku waa maxay aad ku garanaysaa wuxuu qaadan karayaabaad odhani al oo waxaa la odhanaya alqalam ama ashu ha ku jirto ama ashu ha geli karta eh wax kastoo al ay ku jirto ama ay geli karaysaaba inuu ismi yahay ogow alficlu ka waran haddaba alficlu ereyga alficlu maaha ficil waa ismi maxaa deliilu ah alficlu inuu ismi yahay asha ku jirta ayaa daliilu ah alxarfu ka waran alxarfu alxarfu waa ismi oo maxaa daliilu ah asha ku jirta ayaa daliilu ah fa ama alismu ismigii fa yucrafu waxaa lagu garani bial bidukhuuli al dukhuulan gayra shaadin ama dukhuulan laa shuduuda fiihi waxaynu nidhi bial markuu ina leeyahay bidukuuli alba halkaa looga jeedaa ashu ama ha ku jirto ama ha geli karto welibana dukhuulan laa shuduuda fiihi waa gelitaan wax shaadnimiihi ayna ku jirin sheekheennani wuxuu ka fiicnaaday kutubtii horee soo dhigannay oo dhan wuu ka fiicnaaday wuxuuna kaga fiicnaaday waxay odhan jireen kutubtii hore bilalifi wallaam bay odhan jireen markay asha sheegayaan bilalifi wallaam qaacidada qoranina waxay sheegaysaa kelmadda xuruufteedu hadday laba gaadhaan laba ismiga laguma dhawaaqee musamaha lagu dhawaaqaa markaad fii doonayso inaad sheegto fii alfaau walyaau ma odhan karaysid fii alfaau walyaau markaad doonayso hal inaad sheegto alhaau walaam lama garanayo haddaad saa ugu dhawaaqdo haddaba al waa laba xarafe alalifu walaamtii ajruumiga waa laga fiicnaa waxaana ka fiican sidan sheekhu sheegay uu ina yidhi bidukhuuli al ama bial al baa lagu garanayaa inay gasho ashu saddex qaybood ayay ahaan jirtay al xarfu tacriifa iyo al ismi mawsuul ah iyo al zaa'ida ah saddexdaa al tiodeebaa ismiga calaamad u ah ama ismiga deliil u ah lagu garanayo saddexduba ismiga calaamad bay u yihiin ashu hadday xarfu tacriif tahay ismiga deliil bay u tahay waa arrajuluta ku jirta ashu hadday ismi mawsuul tahay ismiga deliil bay u tahay waa alaakilta ku jirta ashu hadday zaa'ido tahay ismiga deliil bay u tahay waa alladiita ku jirta alladii asha ku jirtaa waa zaa'idoo ismiga deliil bay u tahay haddaba asha saddexdeeda qayboodba ismiga deliil bay u noqonayaan markaynu soo qaadanno ismiga mawsuulta ah asha mawsuuliyada ah markaan soo qaadanno waxaa la yidhi asha mawsuuliyadii ihi sawtii geli jirtay ficilka mudaaric maxamed ibnu maalig alfiyada wuxuu leeyahay wa sifatun silatu al wa kownuhaa bimucrabi afcaali qal wa kownuhaa bimucrabi alafcaali qal kelmaddaa waa laysku khilaafay jumladaa markii la macnaynaya waa laysku khilaafay qole waxay yidhaahdeen ashu inay ficil mudaaric gashaa qaliil waa arrin qiyaasoo qaliila qolena waxay yidhaahdeen mey e waaba haddaba waxaa la yidhi ashaa ficilka ku jirta waxa inaga saaraya bial markaan soo gelinay bidukuuli al dukuulan laa shuduuda fiihi markaynu nidhaa laa shuduuda fiihi asha ficilka mudaarici ku jirta ayay inaga saaraysaa asha ficilka mudaaric sida maa anta bilxakami turdaa xukuumatuhu wala alasiili walaa dira'yi waljadali aturdaa ashaa ku jirtaa ismi bay calaamad u mudaaric bayna hadda gashay aturda ficil mudaaric oo majhuula laakiin dukuulkaasi waa shaad baa laleeyahay sheekha waxaa lagu qabsaday markaa bial uu yidhi waxa ka fiicnaan lahaa baa la yidhi biadaati tacriif inuu yidha biadaati tacriif waxaa halkan haddaba inooga soo khulaasoobay ereyga al ihi ismi inuu calaamadu yahay marka la doonayo in la sheego culimada nuxaadu saddex dariiq bay arrinkaa u maraan saddex dariiq qolo waxay idhaahdeen bidukuuli اlalifi walaam ismiga maxaa calaamad u ah bay yidhaahdeen bidukuuli اlalifi walaam qolona waxay ismiga waxaa calaamad u ah bial qolona waxay yidhahdeen ismiga waxaa calaamad u ah biadaati tacriif waa saddex isilaax oo saddexdaba culimada luqaddu ay isticmaalaan saddexdaa ka ugu liitaa waa kii ajruumigu uu isticmaalay ajruumigu muxuu isticmaalay bidukuuli اlalifi walaam kaasaa ugu liita ka ku soo xiga ee kaana ka saxsan aan saxdana sii ahayn waa keenan sheekhani hadda isticmaalay bial keenani kii ajrumiga uu ka fiican yahay ka maxamed ibnu maaligna ma gaadho biadaati tacriif biadaati tacriif adaatu tacriifku wuxuu al kaga fiican yahay waxaa laysku qabtay war ereyga xarfu tacriifkiihi ma al oo dhan baa mise waa laamkoo qura waa culimmada waaweyn ee nuxaadda isku haysa labadaa masalo haddaba hadaad hadda al tidhaahdo qowlka saxdiihina uu noqdo waxaa xarfu tacriifkii waa laam miyuuna hadalkaagii jabnayn haddaad adaatu tacriif tidhaahdo adaatu tacriifku alna wuu noqon karaa laamkana wuu noqon karaa hamsahana wuu noqon karaa adaatu tacriif markaad leedahay ereyga al ihi waxay inaga saaraysaa amta ree ximyar xadiidka bukhaariga riwaayooyinkiisa mid ka mid a ah ayay ku soo aroortay laysa birin birimsi yaa mumfim safar laysa min birim siyaamun fi safar laysa min albiri asiyaamu fi safar buu ahaa xadiidku laysa min albiri asiyaamu fi safar buu ahaa haddaba laysa min albiri ashaa min albiri ku jirta ayay am loogu dhawaaqaay oo la yidhaha laysa min markaad tidhaahdo dee hamsiiba ayaa k ayaa kaa hoosgelaya laysa min birim siyaamun fi safar wasli buu kaa noqday markaa amtaasi ismi bay calaamad u tahay markay amta reexim yar alna ma aha ala ayay reexim yar laamka miim u bedeleen oo am bay yidhaahdeen haddaba amta reexim yar ismi bay calaamad tahay waa xadiidkaa ah oo kale amta ku jirta laakiin alna maaha dee adaatu tacriif amtaasaa iska soo gelaysaa fa ama alismu ismigii fa yucrafu waxaa lagu garani ismiga bial baa lagu garani al inay gasho karajuli oo kaleba weeye ninkii karajuli hadda arajuli waa ismi deliilka loo hayaana waa asha waa kow calaamadaa hadda uu inoo sheegay ismiga ma biloway ka gashaa mise dhammaadkay ka gashaa mise bartankay ka gashaa calaamadaasi xaggay ismiga ka gashaa bilowga kow calaamad bilowga ka gasha buu sheekhu inoo sheegay wa tanwiini waa tanwiintii tanwiintuna ismi bay calaamad u tahay tanwiinta waxaa loo yaqaanaa nuunta saa'idka ee ismiga xagga dambe ee saakinada ah ee ismiga xagga dambe kaga biirta marka la akhriyayo laakiin qoraalka aan la qorin waxaana lagu kaaftoomay takraarulxarakatayn labada xarake ee la soo celceliyey ama xarakada la soo celceliyey ee labada laga dhigay ayaa tawiinta lagaga kaaftoomay labada xarakana tanwiin maaha tawiintu waa nuun reeban oo la akriyayoon la qoraynin muxamadun dun tawiintu waa nuunkaa reeban haddaba tanwiintu waa calaamad ismiga mooyaane wax kale ma gasho ficilka ma gasho xarafkana ma gasho ismigana waxay ka gashaa xagga dambe way iska soo hor jeedaan labadan calaamo ashu xagga horay ismiga ka gashay tanwiintuna xagga dambey ismiga ka gashay waa laba calaamadood oo toos iskaga soo hor jeeda weeyi waa al iyo tanwiin fa ama alismu ismigii fa yucrafu waxaa lagu garani bial ka rajuli oo kaleba weeyi wa tanwiini tanwiin baa lagu garan ka rajulin oo kaleba wey rajulin hadda tanwiin baa ku jirta tanwiintu taban bay u qaybsantaa afar ka mida unbaa ismiga calaamadu ah afar tanwiinood ayaa ismiga calaamadu ah lixda soo hadhayna ismiga calaamadu ma ahaa wa bilxadiisi ka sheekayn canhu isaga laga sheekeeyo ayaa lagu garanaya oo isminimada sheegaysa calaamada saddexaadna waa calaamadii alisnaad la odhan jiray alisnaad alisnaad ama alxadiid canhu in laga sheekeeyo haddaad aragto shay laga sheekaynayo ismi mooyaane wax kale ma noqon karo marka lagu yidhaha shaygani ma ismi ismibaa ee jawaabta nacam aad ka dhigato hadiidani lagu weydiiyo ka sheekaynta dhe haddaan idhaahdo ka waran haddaba masaajidkani wuu qurux badan yahay haddaan idhaa masaajidkani wuu qurux badan yahay baan idhi yaan ka sheekaynaya yaa horta ka sheekeeya hadalkaa masaajidku de waa ismi daliilka isminimada sheegayaana waa ka sheekaynta ama alxadiiu canhuda weeyi haddaan idhaa ka warran hargeysi way ballaadhan tahay ka warran hargeysi way ballaadhan tahay yaan ka sheekaynayaa yaan ka sheekaynayaa hargeysa kolkaa hargeysi maxay noqonaysaa ismi daliilkuna waa maxay waa xawey ka sheekaynta laga sheekeeyey ama isnaad isnaadka waxaynu ku soo dhigannay kitaabkeenna ruuxul icraabka berigii lix meelood inu inuu galo lix meelood soo caynka ama lix meelood oo isnaadku galo ayaynu ama ka sheekayntu lix meelood bay gashaa lix meelood baad odhanaysa waa laga sheekaynaya waxaa laga yaabaa arday inuu yidhaa oo ficilka laftiisa sawka laga sheekeeyo ee la yidhaahda garaac daran ayaa halkan ka jira yaa laga sheekaynaya garaac daran ka waran ama orod degdega orod orodku s maaha dee cararkii war orodkaasi ma ismi ba mise waa ficil horta oradku sidiisa ama garaacu garaacid markaa la dhaa garaaciddu ma ismiba mise waa ficil waa ismi culimo sawka masdera ficilku wuu garaacay weeyi ama wuu garaacayaa weeyi ama u garaaci doonaa weeyi wixii ficilihi laakiin garaac marka la yidhaha masder waa ismi oo ka sheekayntani ismi unbay ku dhacaysaa xarafka lagama sheekeeyo ficilkana lagama sheekeeyo jumladana lagama sheekeeyo ismigunbaa laga sheekeeya sheekeennan ibnu hishaam wuxuu yidhi sharaxa markuu ka hadlayey calaamadaa saddexaad ba ugu faa'iido badan buu yidhi wabilxadiidi baa lagu garanayaa ismiga ka sheekayn canhu isaga xaggiisa laga sheekeeyo ka taa'i darabtu darabtu ta'deeda oo kaleba weeye darabtu waan garaacay markaan idhaahdo darabtu waan garaacay erey halkaa laba erey weeyaan darabtu waa laba kelmadood erey waa ficil maadi ereyna waa ismi ereyga ficilka maadiihi ba'duu ku joogaa darab ayuu ku joogaa ereyga ismiga ihina ta'da ayuu ku joogaa darabtu waan garaacay weeye haddaba ta'daasi waa ismi deliilka isminimada sheegayana waa ka sheekaynta ama isnaadka weeyaan darabtu anaa garaacay culima saddexdaa calaamadood ee ismiga lagu garanayo bal haddii aada u eega waa asha waa tanwiinta waa isnaadka saddexda calaamadoodba erey ay geli karaan baa jira ismiga daahirkii siduu u badan yahay markuu munsarifaye saddexdaba way galaan haddaan soo qaato hadda rajul haddaan soo qaato saddexda calaamadoodba waan ka helayaa waxaan odhanayaa akhadtu hada alqalama min rajulin rajulin markaan idhahdo tanwiintii miyayna ku jirin min rajulin akhadtu haada alqalama min rajulin waxaan haddana samayn doonaa rajulkiyo al jaa jaaa arajulu arrajulu waa rajulkiyo maxay wata albu wataa haddana waxaan samayn doonaa alxadiid canhu baan isticmaalaya ka sheekayn baan isticmaalaya maxaan odhanayaa alrajulu khayru min almar'a alrajulu waa ka sheekayn khayru min almar'a ama waxaan odhanayaa rajulun dawiilun cindana rajulun dawiilun cindana rajulun ka sheekayn baa ku jirta oo asha iyo tanwiinta u dheer saddexdaa calaamadood ayuu sheekheennu ku soo gaabsaday shan iyo soddonkii calaamadood saddexdaas ay kaga filan buu yidhi ismigu horta imisu u qaybsami jiray yaa ii sheegaya aqsaamtu ismigu u qaybsami jiray maxay ahayd marka koowaad imisay ahayd haye saddexdaa bal ii sheega ismi daahira ismi damiir ah ismi mubhama waxaad ogaataa ismiga damiirka ah isnaadkoo quraa gala damiirka ashu ma gasho bal hadda ana al ku dar suurtagal ma tanwiintuna ma gasho ismiga qaybta damiirka la yidhaah alna ma gasho maxaynu nidhi alna ma gasho tanwiinina ma gasho yaa ii soo hadhay ismiga mubhamka ah ismiga mawsuul ee mukhtaska ah ayay ashu gashaa tanwiin laakiin looma oga ismi mubhamihi tanwiin ma qaata gebi ahaanba tanwiinta waa ka mamnuuc ismiga mubhamkiihi ama ha ahda ismi ishaare haadaa ah, ama ha ahda ismi mawsuul aladii ah tanwiin ha ka raadinin laakiin ismiga mubhamka ah xagga asha markaan eego ismiga ismuishaaruhu al ma qaato ismiga mawsuulna qaybta mukhtaska abaa al qaadata alladii iyo allati iyo al bay qaybta mushtaragiina waa man iyo ma iyo manda iyo al ma qaataan kala saaraysaa yaa soo hadhay yaa soo hadhay al iyo waxaan baadhayaa iyo tanwiin al iyo tanwiin unbaan baadhayaa waxaynu nidhi damiirku gebi ahaanba labadaa ma al iyo tanwiin damiirkumaba qaataba ismiga mubhamkaana ismuishaare labadaa ma qaataynu nidhi al iyo tanwiin ismiga mawsuulna ka mushtarag ee man iyo ma iyo la jiray labadaa ma qaataan baynu nidhi ismiga maxaanku idhaahdaa mukhtaska ismiga mawsuule aladiihi tanwiin isna ma qaata laakiin albuu qaataa baynu nidhi yaa asmaadii ii soo hadhay ismiga daahirkii saddexdaba wuu qaadanaya waa rajulkan saddexda calaamadoodba qayb qaadata waa laga helayaa qayb aan qaadanna waa laga helayaa ismiga daahirkiihi bal hadda sharaxa sheekha aan eegno shiin buu sheekhu u isticmaalayaa sharax markuu doonayo inuu sheego ereyga shiin abuu isticmaali lamaa bayantu markii aan caddeeyey maaka in xasarad ay ku soo ururtay fiihi dhexdiisa anwaaculkelimati kelmadda noocyadeedii ahalaaatu ee saddexda ahaa kelmadda saddex qaybood inay tahay markaan soo caddeeyey waa cashirkeennii hore ayaan sharactu gudagalay fii bayaani maa kii caddayntiisa yatamayazu bihi uu ku soocmayey kullu waaxidin mid kaste oo minhaa saddexda qaybood ka tirsani can qasiimayhi labadiisa la qaybsamay uu kaga soocmayey litatima si ay u dhammaystiranto faa'idatu maa kii faa'iidadiisa dakartuhu anigu aan soo sheegay fadakartu waxaan sheegay lilismi ismiga waxaan u sheegay halaaa calaamaatin saddex calaamadood ismigu saddex calaamadood buu leeyahay calaamatan calaamadi min awalihi xagga bilowga ayay ka gelaysaa waa al wahiya alif walaam kalfarasi waalghulaam oo kaleba weeyi wa calaamatan calaamadina min aakhirihi xagga dambe ay ka gelaysaa wahyo tanwiinu waa tanwiinta wa huwa tanwiinku nuunun waa nuun zaa'idatun dheeraad ah saakinatun oo reeban talxaqu waxay gelaysaa al aakhira xagga dambe lafdan dhawaaq ahaan laa khadan qoraal ahaanse maya weeyi waana ligayri tawkiidin tawkiid loolama yimaado la nasfacan buu iska ilaalinayaaye sida zaydun wa rajulun wa sahin wa xiinaidin wa muslimaatin zaydun wuxuu u soo qaatay iyo wa rajulun labadaa tanwiinood tanwiinu tamkiin zaydun tanwiinteeda tanwiinu tamkiin baa la yidhaahdaa rajulun tanwiinteedana tanwiinu tamkiin baa la yidhaahdaa tanwiinu tamkiin haddaba macrifiya nakiraba way gashaa zaydunna macrifay ka socotaa rajulunna nakiray ka socotaa wasahin wuxuu usoo qaatay ereyga sahin ah tanwiinta la yidhaha tanwiinu tankiir waa aamus sahin waa ismu ficil amaro sahin waa aamus tanwiinteeduna waa tanwiinu tankiir wa xiinaidin wuxuu usoo qaatay ereyga xiinaidin tanwiintii la odhan jiray tanwiinulciwad kolkaa ciwadun can jumla ayay tahay taynu odhan jirnay weeyi wa muslimaatin muslimaatin wuxuu usoo qaatay tanwiintii tanwiinu la odhan jiray muqaabalada afar tanwiinood baa ismiga ku gaara baynu nidhi zaydun iyo rajulun waa tanwiinu tamkiin sahinna waa tanwiinu tankiir xiinaidinna waa tanwiinulciwad muslimaatinna waa tanwiinulmuqaabala afartaa tanwiinood ayaa ismiga lagu garanayaa fa haadihi tan iyo wamaa ashbahahaa waxaa shabbahayba asmaaun ismiyo weeyaan bideliili wujuudi tanwiini tanwiinta joogitaankeega ayaa deliil u ah fii aakhirihaa xaggeega dambe ay joogto waa calaamadaasina xagga dambe ereyga ka gelaysaa wa calaamatan calaamad ayaan sheegay calaamadda oo macnawiyatan macnawi oon la arkaynin wahyalxadiidu waa ka sheekayn canhu shayga laga sheekeeyo ka qaama zaydun oo kale wey qaama zaydun haddaan idhaa yaan ka sheekaynayaa zayd baan ka sheekaynaya inuu taagan yahay baanan kaga sheekeeyey zaydun haddaba laba deliil baa loo hayaa oo isminimo sheegaysa midi waa tanwiinta ku jirta midina waa isnaadka iyo ka sheekaynta fa zaydun lafdiga zaydunihi ismun ismi weeyaan liannaka adigu xadadta canhu waad ka sheekaysay bilqiyaami taagni baad kaga sheekaysay wa haadihi alcalaamatu calaamadani anfacu lcalaamaati calaamadaha iyadaa u faa'iido badan waa isnaadka calaamadihii almadkuurati la sheegay lilismi ismiga loo sheegay calaamad ismi yeesho calaamadda ugu faa'iidada badani waa tan hadda aynu marayno weeye calaamadaa isnaadka la yidhaa ayaa ugu faa'iido badan oo calaamadaha aynu arkayno u faa'iidada badan inay tahay wa haadihi alcalaamatu calaamadani anfacu lcalaamaati calaamadaha iyada u faa'iido badan calaamadihii almadkuurati soo sheegay lilismi ismiga loo sheegay wa bihaa iyada ayaa ustudilla loo deliishaday calى smiyati taai ta'du inay ismi tahay fii darabtu darabtu ta'da ku jirta darabtu ta'da ku jirta anaa safray markaad leedahay darabtu waan safray ama darabtu waan garaacay markaad leedahay ama darabtu waan dhisay markaad leedahay darabtu waan dhisayna way noqotaaye kolkaa darabtu sagaal macno ayaa luga alcarabiya loo isticmaalaa waxaa ka mid a inaad tidhaha darabtu waan dhisay ama darabtu waan garaacay ama darabtu waan safray hadduuna mutacalaq ka dembaynin si alla saa doonta u macnee weeyaan hadaba darabtu markaynu leenahay ta'daasi waa ismi waxa deliil u ana waa ka sheekaynta laga sheekaynayo isnaadka alaa taraa war miyaadan arkaynin annahaa ta'daa darabtu ku jirta laa taqbalu alal inayna aqbalaynin ile waaba damiir damiirna al ma aqbali jirin walaa yalxaquhaa mana haleelayo atanwiinu tanwiinkuna ma haleelayo tanwiin ma qaadanayso walaa kayruhaa kayrkeed oo min alcalaamaati calaamadihii ana lagama helayo sidii xarafkii jaar iyo xurufu nidihii iyo allatii taasoo tudkaru loo sheegi jiray lilismi ismiga siwaalxadiidi ka sheekaynta mooyaane canhaa iyada laga sheekaynayo faqad oo keliya keliya waa laga sheekeeyaa uun wax kale oo jiraa haba yaraatee ma jirto buu ku yidhi halkaa culima waxaynu kaga baxnay ismigu calaamadaha uu yeeshay ayaynu bartaa kaga baxnay kelmaddaa sheekhu uu yidhi alaa taraa uu ina yidhi war miyaadan arkaynin halkaa uu ina leeyahay miyaadan arkaynin alaa taraa annahaa laa taqbalu taraadaa laba ayaad ku macnayn kartaa miyaadan arkaynin iyo miyaadan ogeyn labadaa kaa doonto ku macnee ama basariye ka dhig ama cilmiyo ka dhig kii alla kii laga dhigaaba waa isku mid oo waxba kuma kala dunna ismiga calaamadihiisiibuu sheekhu halkaa inoogu sheegay hadda halkan waxaan doonaynaa iyagana inaan ku aragno ismigu wuu qaybsamaayo oo mucrab iyo mebni buu uqaybsamaa ismigu wuu qaybsamaa oo mucrab iyo mebni ayuu qaybsamaa bal haddaba aynu eegno qaybsanka ismigu mucrab iyo mebni uu qaybsamayo inqisaamul ismi ismigiibaa qaybsamaya ilaa mucrabin la icraabe ayuu uqaybsamayaa wa mebniyin iyo la bineeye ayuu uqaybsamayaa wa huwa ismigu darbaani waa laba qaybood ismigu waa laba qaybood buu ina yidhi mucrabun mid la icraabo wa huwa mucrabku maaka weeyaan tagayara uu doorsoomayo aakhiruhu aakhirkiisa dambe ayaa doorsoomaya bisababilcawaamili cawaamisha sababteed buuna ku doorsoomayaa cawaamishii adaakhilati calayhi dusha ka gelaysay ka zaydin oo kaleba weeye wa mebniyun iyo mid mebniya wa huwa bikhilaafihi isna kaa ayuu ka duwan yihu khilaafsan yahay ka haaulaa'i oo kaleba weeyi fii lusuumi lkasri kasraha laasimidiisa wa kadaalika kaa waxaa la mida xadaami iyo wa amsi fii luqati alxijaaziyiina xijaaziyiinta luqadooda wa ka axadda casharo oo kaleba weeyi iyo wa akhawaatihi fii lusuumi alfatxi fatxaha laasimidiisa wa ka qablu iyo wa bacdu oo kale weeyi iyo wa akhawaatihaa fii lusuumi dami damaha laasimidiisa idaa xudifa almudaafu ilayhi marka mudaafun ilayhiga la xadfo wanuwiya macnaahu macnihiisana la niyoodo wa kaman iyo wa kam oo kaleba weeyi fii lusuumi sukuun sukuunka laasimidiisa wa huwa sukuunkuna aslu lbinaa'i binaha isagaa asalu ah culima halkan qodobka aan kaga warramaynaa waxaa weeyi inuu ismigu laba qaybood noqonayo mid mucraba oo la icraabe ah iyo mid mebniya oo la bineeye ah mucrab iyo mebni labadaasuu ismiga u qaybsamaya mucrab iyo mebni ayuu ismigu noqonaya culimo badan waxay yidhaahdeen war sheekha waxa u fiicnaan lahaa inuu qaybtan dib u dhigo uu halkee mariyo bacda alicraab cashirka icraabta a ah markaynu dhiganno kadib inuu cashirka cunwaankan keeno ayaa fiicnayd waayo mucrab iyo mebni labadaasi waa mushtaq mucrabku waa ismi mafcuul mebniguna waa ismi mafcuul labaduba waa mushtaq waxaa la yidhaahdaa mushtaqu wuxuu ku xidhan yahay mushtaqu waa mufrad baa la yidhaahdaa wuxuu ku xidhan mushtaqu wuxuu ku xidhan yahay waa farace asalkiisuu ku xidhan yahay mushtaqu minhuga ilaayood garato eegada mushtaqu waa murakab baa la yidhaha waa murakab mufrad ma waa murakab mushtaqu minhuguna waa mufrad yaa horeeya xagga fahamka mufradka iyo mufradka iyo murakabka yaa horeeya in la fahmo mufradkaa horeeya mushtaqu minhuga waayo dalaalada mushtaqu minhugu waa mufrad weeyi oo masder haddaan soo qaadano dee xadad buu kutusaya laakiin haddaad ismi mafcuul soo qaadato xadadkii iyo daatu kutusaya waa murakab xagga dalaalada kolka waxaa la yidhaahdaa war mushtaqu mar kaste waa inuu daba dhaco mushtaqu minugiisa intii mushtaqu minhuga la fahmay ayaa mushtaqa la fahmi karaa sheekhu muxuu dib ugu dhigi waayey ba la yidhi waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan runtii oo sheekha ku soo aroortay laakiin ragga aqoonta lihi way ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen sheekhu markuu mucrab iyo mebni ka hadlayo ugama hadlayo eegada mucrab iyo mebni markuu ka hadlayo ugama hadlayo mucrabkan iyo mebnigan iyagoo ku sifaysan icraab iyo bine labadaasaan ka hadlayaa kuma leh si icraabka iyo binaha loogu baahdo berashadooda wuxuu ku leeyahay mucrabkan iyo mebnigan ahaa daatadoodun baan ka warbixinayaa buu ku leeyahay kolkaa looma baahna in masderkii uu ka horeeyo bacd albaab icraab inuu dhaco waxba loogama baahna bal hadda aynu yaro eegno nuxaadu aragtida ay ka leeyihiin mas'aladan mucrab iyo mebni ismigu wuxuu u qaybsamaa baa la yidhaahdaa mucrab iyo mebni labadaa qaybood qolo kale ayaa timid oo odhanaysa ismigu saddex buu u qaybsamaa bal sheegaa la yidhi saddexda uu ismigu u qaybsamo waxay yidhaahdeen waa qayb mucraba iyo qayb mabniya iyo qayb laawalaa'a mucrabna ma aha mebnina ma aha oo iyagu waa waasida bay yidhaahdeenoo waa qayb saddexaad ismigu saddexdaasoo u qaybsamaa bay yidhaahdeen waa mucrab iyo mebni iyo laawalaa saasay hadalka udhigeen haddaba talow sheekeenani yuu raacay waxaan u malaynaya sheekeenani wuxuu raacay baa lafdigiisa ka muuqata inuu ismigu laba u qaybsamo mucrab iyo mebni qura laawalaana inayna jirin maxamed ibnu maalik saraaxatan buu qowlkaa u ictimaaday wuxuu ihi wax laawalaa la yidhaahdaa ma jirto sidaa ogaada ismi la odhanayo mucrabna ma aha mebnina ma aha waa laawalaa ma jiro buu maxamed ibnu maalik qabaa wuxuu leeyay war ismigu waa ama mucrab ama mebni bas wax udhexeeyaa ma jiro culimmadii waaweyneyd ee luqadda rag ka mida ayaa iyagu qowlkaa qowl ka duwan qaatay oo waxay ku tegeen ismigu inuu laawalaa leeyahay qayb laawalaa la yidhaahdo oo mebnina aan ahayn mucrabna aan ahayn labada midkoodna aan ahayn sheekha laawalaada sugay ee kule mucrabna maaha mebnina ma aha waxaa la yidhi balkeen hal tusaale oo mucrab iyo mebni toona aan ahayn bal xabaduu noo keen baa lagu yidhi wuxuu yidhi alasmaa qabla tarkiib alasmaa qabla tarkiib mucrabna ma aha mebnina ma aha la maray maxamed ibnu maalig baa ka daba qaatay oo wuxuu yidhi alasmaa qabla tarkiib waa mebniye ka daaye buu yidhi alasmaa qabla tarkiib mebni bay kusoo biiraysaa mebni ha la yidhaahdo culimmada qaarkoodna waxay yidhahdeen ha la waxay dhahda khilaafka yaan macnawi laga dhigina lafdi ha laga dhigo khilaafka lafdiga la yidhaahdaa khilaaf caadiya ma aha waa khilaaf basiid ah weeyi khilaafka lafdiga la yidhah waa khilaaf basiid ah waxa weeyi maalan haddaan eego sheekh maxamed iyo haddaan eego maalan iyo sheekh jaamac oo kale may isku dhow yihiin halkay fadhiyaan ba la eega labadan sheekh sheekh maxamed iyo sheekh jaamac markaan eg may isku dhow yihiin jawaabtu waa nacam saw maaha haddaan anigu idhaahdo sheekh maxamed wuxuu u dhow yahay sheekh jaamac waxaa halkaa ka soo booday sheekh cali oo wuxuu yihi maya sheekh maxamed uma dhowo sheekh jaamace sheekh jaamac baa u dhow sheekh maxamed muxuu yidhi sheekh cali muxuu yidhi sheekh jaamac baa u dhow buu ihi sheekh maxamed anna maxaan idhi sheekh maxamed baa u dhow baan idhi sheekh jaamac eg waanu iskhilaafnay laakiin khilaafka iyagaasi waa maxay ma khilaaf waxa weeye anu wax ku kala duwannahayba mise waa khilaaf xagga daahirka un qofka aan waxba dhadhaminayn uu khilaaf moodaye waanu iswaafaqsannahay waanu iswaafaqsannahay markaan anu le hebel baa u dhow isna hebelka kala dhow uu ileeyahay waa isku midki dhinacaa doonto kaga imo khilaafkaa lafdi baa la yidhahyo khilaaf buuran ma aha khilaaf buuran ma aha culimada qaar baa yidhi war khilaafka lafdi aynu ka dhigno oo aynu nidhaahno markan ay leeyihiin asmaadu waa mebni mebnina maaha mucrabna maaha qabla tarkiib markay leeyihiin iyo markan ay leeyihiin iisoo sheeg waa mebni mebninimada waxaa looga jeedaa bay leeyihiin waa qaabilun lilbinaa baa loo jeedaa bay yidhahdeen laakiin hadda mebnina maaha mucrabna ma aha saasay ragga qaarkood la mareen inqisaamulismi ismigiibaa qaybsamaya ilaa mucrabin la icraabe iyo wa mebniyin la bineeye la icraabe iyo la bineeye mucrab waa ka la icraabayo mebnina waa ka la binaynayo haddaba culima halkaa bal eega oo mucrab iyo mebni bal maskaxdiinna hadda isweydiiya ismiga keebaa mucraba keebaase mebniya war yaa inoo kala garanaya mucrab iyo mebni yaa kala garanaya eeg su-aashu way fududahay mucrab iyo mebni markaynu doonayno inaan kala garanno waa su-aal ah aad bay u fududahay ila xad waxaad eegtaa eeg qaacidadaad ku kala garanaysaa jeebkay kuugu jirtaa meel fog u doonanin kitaabkaagama qorna wax kitaabkaaga qoranoo laguu sharxayo dib ka fahmaysa hamoodin war mucrabku waxa weeye ereygu hadduu marun laba xarako kala duwan qaato waa mucrab laba xarako oo kala duwan haddaad ereyga mar ku aragto waa mucrab ereygu hadduu weligii intaad aragto xarako qura uun uu sitana waa mebni bal haddaba nin magacaaga baadh bal anu magacayga ma baadha maxamed ma baadha inuu mucrab iyo inuu mebni yahay maxaynu nidhi mucrabka maxaa lagu garanayaa baynu nidhi alaa laba xarako oo kala duwan ereyga haddaad ku aragto maxaa loo dhan haddaba magacayga markaan baadhayo aayad qur'aan uu ilaahay ku yidhi muxamedun rasuul اllah muxamedun aayaddaa muxuu sitaa horta maxamed aayaddaa muxuu sitaa yaa godaal buu sitaa sow maaha muadinku muxuu yidhah markuu salaada u adimayo wa ashhadu anna muxammadan rasuulu اllah anna muxammadan muadinkaasi kelmaddaa markuu ku dhawaaqay maxamedkii muxuu sitaa kordhig sow maaha dee waa mucrab waayo aayadna waxaan ku arkay isagoo godan eedaankana waxaan ku arkay isagoo kordhigan alla waa mucrab markaa shakima male laba xarako kala duwan buu sitaa haddaad shayga mar uun ku aragto laba xarako kala duwan maxaad odhanaysaa mucrab baad odhanaysaa shayga weligiiba xarako qura uun ku aragtana muxuu noqonayaa mebni buu noqonaya haaulaai bal haddaan soo qaato ereyga haaulaai haaulaai waa mebni haddaad af carabiga si kaste u baadho kasruun bay sidataa ina haaulaai yuxibuuna alcaajila haaulaai haaulaai banaatii huna atharu lakum mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haaulaai walaa ilaa haaulaai eeg hadda aayaadkan eeg haaulaai weligeedba maxay sidataa baynu nidhi kasro haaulaai kor dhigan weligiin maad aragteen haaulaai godan weligiin maad haaulaaa haaulaau ma jirto dee waxaad ogaatay haaulaai waa mebni waayo xaraka qurun bay sidataa culima magacyadiina ma qiimaynaysiin haddaba sheekh cali bal adi aan kaa bilaaba magacaaga ka warran mucrab iyo mebni waa midkee waa mucrab maxaa daliilu ah inuu magacaagu mucrab yahay laba xaraka u qaadan karaa ii sheeg bal itus waa jaaa caliyun ko iyo ra'aytu caliyan maa sha allah waa sidaas weeyaan eeg magacyadeenani siday u badan tahay mucrabba weeyaan ilan laba xarakoo kala duwan bay qaadanayaane laakiin hadduu nasiibka magacaagu alif ku dhammaado sida muusa ama ciisa ama mustafaa oo kale a tahay uu alif ku dhammaado laba xarako kala duwan buu qaadanayaa taqdiirta waayo alifku aan xarakada aqbalin fakaannanii alifun walaysa bimumkinin taxriikuhu arrinkaa alif baan ka ahay bay odhan jireen inqisaamu ismi ilaa mucrabin wa mebniyin waa mucrab iyo mebni ismigaa u qaybsamaya haddaba talow yaa asala ma mucrabkaa asala mise mebnigaa asala ismiga ma icraabka asal u ah mise binaha ayaa asal u ah keebaa ismiga asal u ah baynu nidhahnaa icraabka asal u ah oo maxaa lagu gartay icraabku inuu asal u yahay icraabku inuu asal u yahay waxaa lagu gartay ismiga waxa ku soo aroora macaani aada u tiro badan oon la kala fahmaynin haddaan icraab la helin la icraabin bal fiirso waxaan idhi maa aqbax muxamed baan idhi maa aqbax muxamed haddaan muxamed xarakeeyo macnihii wuu kala baydhbaydhaya maa aqbaxa muxamedun yaa macnaynaya maa aqbaxa muxamedun maxamed waan goday maa aqbaxa muxamedun haddaan idhaa maxamed waan goday maxamed ma xumo weeyaan ma xumo maxamed maadani waa naafiya maa aqbaxa muxamedun maxamed ma xuma haddaan idhaa ka waran maa aqbaxa muxamedan oon maxamedkii kor war maxamed wuu xun yaho waan isla garanaynaa inuu xun yahaye xubnihiisa xubinta ugu xunii sheega weey waa waa waxa wey waa tacajub ma may cafwan maa aqbaxa muxamedan waa tacajub alla maxamed xumaayey wey waa tacajub su'aal maaha ma aqbaxa muxamadan alla maxamed xumaayey weey bal haddana maxamedkii hoos dhig aqbaxana god ma aqbaxu muxamedin waa maxay macnuhu markaana waa istifaam maxamed uu xun yahaye xubinka ugu xunii sheega weeyi kolka intaasoo macno waxaan ku kala garanaynaa waa maxay waa xarakada haddaan la xarakaynin cidima macnayn karto haddaan la xarakaynin cidima macnayn karto sheekhii ay lo jiray iyo qolaa beri naxwaha isku yar tuurtuuri jirayoo nin faqiiha ahayoo fiqiga ku fahani jiray ayuu kisaay kelmad yar hoos dhigay markaasuu sheekh balade kelmaddaa macnee buu ku yidhi eega kelmaddaa xukunkaba ii sheeg bu xukunka ka soo baxaya sibuu u dhigayoo markaasuu kisaay ukaadi yidhi ukaadi kadah buu yidhi sidaad moodaysid maahe faqiihii wuu ka noqday wuxuu dib dambe haddii layga maqlo anuu naxwaha wax ka sheegaya laygama maqli kar uu yidhi waayo dee waaba rukni buuba u yahay be fahanka usuulta wa huwa ismigu darbani waa laba nooc ereyga darbaniya iyo ereyga nawcaani waa isku miduun darbaan waa nawcaan un baa looga jeedaa wa huwa darbani waa laba nooc mucrabun mid la ecraabayo wartalow mucrabku waa maxay wa huwa mucrabku maaka weeyaan tagayara uu doorsoomayo aakhiruhu aakhirkiisa ayaa doorsoomaya bisababi alcawaamili cawaamisha sababteed buuna ku doorsoomayaa cawaamishii addaakilati calayhi dusha ka gelaysay ka zaydin oo kaleba weeyi waa ka xaggiisa dambe ay doorsoomayso oo cawaamil ay ku doorsoomayso doorsoonkaasi waa laba xaraf kala duwan buu qaadanaya ama laba xaraf oo kala duwan buu qaadanaya laba xaraf oo kala duwan hadda abuu abuu cali ereyga abuu waa mucrab waayo laba xaraf oo kala duwan buu qaadanaya marka la rafcinayo waa jaaa abuu cali marka la nasbinayana waa ra'aytu abaa cali abaa cali haddaba kaa xagga dambe ka doorsoomaya ee laba xarako oo kala duwan qaadanaya ama laba xaraf oo kala duwan ayaa mucrab la odhanaya laakiin xarakadaa kala duwan waa bisababi alcawaamil cawaamil sababteed addakhilati calayhi dusha ka galay ka zaydin oo kaleba wey ereyga zayd ihi culima waxaynu ognahay zayd inuu mucrab yahay laba xarako kala duwanna uu qaadanayo wa mebniyun mebni weeyaanka labaadna wa mebniyun mebni weeyaanka labaadna wa huwa mebnigu bikhilaafihi kaa hore ayuu khilaafsan yahay wa huwa mebnigu bikhilaafihi kaa hore wuu khilaafsan yahay mebnigii wuu khilaafayaa ka hore oo waxa weeye xarako sitaaye laba xarako oo kala duwan ayuuna sidanin mebnigii haddaba culimo afar buu u qaybsamay ismiga mebnigiihi qayb kasre lagu bineeyo iyo qayb lagu bineeyo fatxo iyo qayb lagu bineeyo dammo iyo qayb lagu bineeyo sukuun afartaasuu mebnigu u qaybsamayaa wa huwa mebnigii bikhilaafihi kaa hore ayuu khilaafsan yahay culimmadu waxay idhaahdeen khilaafkaa waxaa ka wanaagsanaa inuu yidhaa wa huwa bididihi bididdihi baa ka fiicnayd ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxa ka sii fiicnaa wa huwa binaqiidihi didka iyo naqiidka farqi baa udhaxeeya eg waxaa la yidhaha labada shay ee iskuldidkiihi weligood ma kulmaan addidaan laa yajtamicaan ba la yidhaha addidaan laa yajtamicaan labada shay hadday isku did yihiin meel iskuguma yimaadiin laakiin yartaficaan way wada maqnaan karaane eh, ogow naqiidka ma taqaanaa laakiin naqiidka waxaa la yidhaha annaqiidaan laa yajtamicaan walaa yartaficaan naqiidka waxaa la yidhaahdaa waxa aan labada aan la wada heli karaynin lana wada waayi karaynin naqiidka midab haddaan soo qaato caddaan iyo kayru caddaan ka warran eeg didaanka haddaan soo qaato waa geeri iyo nolol geeri iyo nolol labadaba waa la ma kulmaan ma heli kartaa qof qura oo geeriyoodayna noolna horta meel may ku kulmaan geeri iyo nololi waa didaanoo de meel kuma kulmaan laakiin hadda waa la wada waayi karaa labadoodiiba shay laga waaya ayaad arkaysaa oo maxaa ka mid a miiskani hor yaalla miiskan geeri may ku dhacday muu dhintay may haddaa ma nool yahay may eeg waxaa la yidhahdaa didaanku laa yajtamicaan laakiin rubamaa yartaficaan halka naqiidaanka laga yidhah naqiidaanka laa yajtamicaan walaa yartaficaan haddaba mebni iyo mucrab in naqiid layskaga dhigay ahayd ismiga haddii mid mucraba la helo dee mebnigii ma noqonayo kani haddii mebni uu noqdona mucrab ma noqonayo ismi labadanba aan ahayn oo yartaficaanihina maba jiro waxaa ka fiicnayd wahuwa binaqiidihi inuu yidhaah naqiidku waxa weeyaan caddaan iyo kayru caddaan ma la heli karaa saw ma jiro midab caddaan la ya khayru caddaanna wuu jiraa de waxaan cadaan ahayn wuu farabadanya madowgii casaankii waxyaaba badan baa soo gelaya haddaba caddaan iyo kayru caddaan mar ma la wada waayi karaa ma la heli karaa shay aan caddaan ahayn caddaan kayrkiina aan ahayn misagaa jiraba hadduuna caddaan ahayn de caddaanunbuu kayrkii yahay socaynkaa ma aha laa yajtamicaan walaa yartaficaan laakiin waxaa laga yaabaa eh, didaanku way irtifaac bay sameeyaan madow iyo casaan weeyi madow iyo casaan meel iskuguma yimaadiin oo ma helayna shay madowna a ah, casaanna amar qura meel qura oo madowna a casaana laakiin way irtifaac bay samayn karaano madow iyo casaan inta la waayo ayaa caddaan la helaya dee caddaanku waa madowna ma aha casaanna ma aha waa waa naqiidaanka wa mebniyun mebni weeyi wa huwa mebnigu binaqiidihi kaa hore ayuu naqiidkiisa iyuhu ka soo hor jeedaa ka haaulaa'i oo kaleba weeyaan fii luzuumi lkasri kasraha laazimidiisa haaulaa'i kasray laazimtaa waana mebniyun cala lkasri weligeed waana mutafaq culimo ka kasraha lagu binaynayu sheekhu laba u qaybiyey mid mutafaqa iyo mid mukhtalafa haaulaa'i waa mutafaq haddaba haaulaa'i saddex su'aalood baa layna weydiinayaa culimoy saddexdaa su'aalood idinka ma idiin dhaafaa sababta loo bineeyey ilain ismiga asalkiisu wuxuu ahaa icraab wamaa jaءa calى اlasli laa yus'alu can sababihi wma jaءa calى khilaafi اlasli yus'alu can sababihi haaulaa'i sababta loo bineeyey haaulaa'i sababta loo xarakeeyey haaulaa'i sababta loo kasriyey saddexdaa su-aalood baan doonaya inaad ka soo jawaabtiin waa cashirkeenna berriya insha allah haaulaahi sababta loo bineeyey iyo haaulaahi sababta loo xarakeeyey ilan in la reebay ahayde alaslu fi lmabniyi an yusakana walaslu fi lmabniyi an yusakana sababta loo bineeyey sababta loo xarakeeyey sababta xarakada kasre looga dhigtay saddexdaa su-aalood ka soo jawaaba berri waa haaulaahi wa kadaalika kaa waxaa la mida xadaami xadaami waa laysku saddexda qowlee ku jiraa waxaa weeye xijaaziyiinta nimanka la yidhaa waa maka iyo madiine iyo hareeraheega dadka degi jiray waa nimanka qur'aanku uu luqadooda ku soo degay ee luqadooda la xoojiyo nimankaa xijaaziyiinta loo yaqaanaa waxay qabaan inay xadaami weligeedba mebni tahay xadaami daa'iman waa mebni haddaba sababta loo bineeyey waan kaa rabaa iyadana sababta loo bineeyey waa maxay xadaami waxay shabbahday baa la odhan jiray maxay maxay shabbahday bal hadda sababta loo bineeyey baan rabaa culimo xadaami maxaynu nidhahnaa maxaa loo bineeyey baynu nidhahnaa idinkaan idiin dhaafaya ereyga xadaami ah nimanka xijaaziyiinta la yidhaahdaa waxay yidhahdeen waa mebni weligeedba waana mebniyun cala alkasri waxa ku dhacay bay yidhaahdeen wixii cadliga la odhan jiray oo waxaa laga soo cadliyey xaadimatu xaadimatu baa laga soo cadliyey waa xadaami hadda xaadimatu baa laga soo cadliyey kolkaa xadaami waa mebni xijaaziyiintu siday qabaan nimanka tamiimiyiinta la yidhahdaana labay u kala jabeen qole waxay yidhaahdeen annagu waa mucrab baanu qabnaayo maalaayansarifkaanu sidiisa icraabaynaa ka icraabi maalaayansarif baanu siinaynaa qolena waxay yidhaahdeen maya e baabu xadaami baanu kala saaraynaayo xadaami hadday ra' ku dhammaato sida wabaari oo kale hadday noqoto wabaari oo xadaami ay ra' ku dhammaato waxaanu qabnaa inay mebni tahay haddayna ra' ku dhammaaninna waxaanu qabnaa inay maalaayansarif tahay xadaami inan bay ahayd aad iyo aad u indhafiiqan jaahiligii inantaasi halkay wax ka arki jirtay waa laga yaabay halka meel adigu dee adan hadda malaysanayninbay waxa yar ee quruxa yar dhulka yaalla kuu sheegaysay reerkoogiiyo reerkanaa islaayey reerkoogii ayaa kolkaa iyada gurmad ka dayey oo dee ciidamadu marka ay isku soo socdaan ilaalaa la diraayo ilaalaa laga dhigtay meel kaste oo ay soo marayaan indhahaygii khatarta ah unbay ku helaysay waxay lahaayeen ciidan baa halkaa soo maraya inta loo diyaargaroobunbaa gamta laga siin jiray ilaahay wuxuu qadaray xadaami reerkooga reerkii ka soo hor jeeday inay maalin laamo yaryar soo jajabsadaan geedahan yaryar ee caleenta ah ayay soo jajabsadeen wayse soo sursudheen baa dhir lasoo sudhsudhay raggii dagaalyahanka ahaa oo gebigoogaba dhir yaroo iska socota ah oon la fahmaynin haddaba waa la sameeyaa sameeyaayoo gawaarida dagaalka ama dhoobaa la mariya ama dhir baa loo waxun baa lagu sameeya si diyaaradu ayna u helin saasoo kale raggii dhir loogu soo wada xidhxidhay xadaami baa aragtay waxaa jiri war dhirta soo socotay ma arkaysi waa cadowgeennii saasaa loo eegayoo ma dhirta waxaasi ma aha dade ka daawaa lagu yidhi way isdhigteeno waa la rumaysan waaye dhirtii baa say u soo socotay intan markay u soo jirtunbay dad noqdeenoo wixii iska daadiyeen dhirtii dee reerkoogii baa la mariyey markaasaa gabaygan la tiriyey idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqawla maa qaalat xadaami waa amsi ereyga amsiya baa lamida amsi waa shalay oo kale ereygaa amsi sidaynu ognahay isna saddex qowl baa ku jira saddex qowl bay culimadu iskugu khilaafeen laakiin in kasre lagu binaynayo wey bal haddaba ereyga amsi ah ma karnaa isna sababta loo bineeyey iyo sababta loo xarakeeyey iyo sababta loo kasriyey way fududa iyadana waad soo heli doontiin insha allah haddaad soo raadisiin soo lama soo helayo amsi waxaa loo bineeyey bay yidhaahdeen waxay wadataa alamsi baa laga soo cadliyey oo waxa weeye xaraf bay macnihiisii wadataa bay lahayn xaraf ayay macnihiisii wadataa xaadir xuduur xaraf faa'iideeye macnihiisii ayay wadataa sababta loo xarakeeyeyna waa makhaafata iltiqaa'i saakinayn sababta kasre looga dhigayna waa liannahaa aslun fi takhallus min iltiqaa'i saakinayn amsi halkaa ayaynu kaga baxnay fii luqati alxijaaziyiin waa nimanka xijaaziyiinta ah, xadaami iyo amsiba mebni ka dhigay tamiimiyiinta ma aha halkaa kii mebniga mebniyun cala alkasri ahaa labadiisii qaybood buu kaga baxay wa ka axadda cashara oo kaleba weeye axadda cashar axadda cashar haddaba axad iyo wa akhawaatihi kuwa akhawaadka u ah kuwa lamidka ah axad cashar maxaa akhawaad inta laga gaadhayo waa akhawaadkeegii axad cashar ilaa tiscata cashar ayaa akhawaadkeegii ah axad cashar ilaa tiscata cashar haddaba talow maxaa wada mebniba itnaa cashar qura ayaa laga soo reebaya iyo itnata sheekhu halkan kagama soo reebin wuxuu uga soo reebi waayey isagaa sharaxa inoogu sheegiyo baab dambaan ku soo reebayaa buu yidhi kolkaa baabkaa dambe ayaan u daystay buu yidhi axadda cashar ilaa tiscata cashar yaa laga soo reebayaayo mucraba itnaa cashar itnaada ayaa sida musanaha la ecraabaya casharadana waa ismun mubhamu nusilad mansilata nuun axadda cashar ilaa tiscata cashar waa mebni waana mebniyun cala alfatxi sababta loo bineeyey waa laynaga rabaa culimo sababta loo xarakeeyey waa laynaga rabaa culimo sababta xarakadii fatxa looga dhigayna waa laynaga rabaa axad cashar eeg ismi kaste oo la bineeyo xaraka lagu bineeyo saddex su-aalood buu kaa rabaa sababta loo bineeyey maxaynu nidhaahnaa waa laysku khilaafay sibaweyhi wuxuu yidhi litarakubihi maca litarakubi litarakubihi waa litarkiib buu yidhi litarakubihi maca cashara axadda waxaa loo bineeyey litarakubiha maca cashara ama litarkiib baa loo bineeyey buu qabaa qowlkaasiba weyhi lama waafaqaye waxaa la yidhi waxaa loo bineeyey axad cashar waa litadamunihi manaa macnaa xarfi alcadaf ama macna alwaaw alcaaifa wuxuu asalku ahaa axad wa cashara axad wa cashara halkuu ka ahaa kow iyo toban bay ahayd ma og tahay ayaa axad wa cashara bay ahayd oo wa'dii baa laga tegey wa'da macnaheegiina halkan unbuu kuugu dhex jiraa axad cashar waa sababtii loo bineeyey baa saasa sababta loo xarakeeyey ma la culimo sababta loo xarakeeyey waxaa lagu tusaya asalkeegu icraab inuu ahaa sababta fatxa looga dhigayna waxa weye maadaamu ereygu murakab yuhu murakabku culus yahay waa kown lfatxi akhafa alxarakaat fatxaha ayaa xarakadii ugu fududayda wa ka axadda casharo oo kale weeyi iyo wa akhawaatihi kuwa lamidka ah fii luzuumi lfatxi fatxaha laasimidiisa fatxaha laasimidiisa kuwaasoo kale ayuu noqonaya waka qablu wa bacdu qablu iyo badu oo kale weeyi iyo wa akhawaatiha kuwa lamidka ah qablu iyo badu waxaa lamida duruufta darafyadeed mudaafun ilayhiga laga xadfo oo dhan baa lamida qablu badu wa akhawaatiha fii luzuumi dami xagga damaha laasimidiisa damihii ayuu iyaguna laazimayaan oo waa mebni qablu iyo badu afar bay leeyihiin xaaladood sideedna waan ka soo dhignay isla kitaabkeennan markaan soo maraynay sideed xaaladood ama sideed icraabood oo qablu iyo bacdu ay leeyihiin baan soo sheegnay waxaynu tilmaanay in mudaafunuleyhigoogu sheegan yahay oo qabla alcasri a tidhaa oo casrkaasi sheegan yahay iyo in mudaafunuleyhiga la xadfo nisyan mansiyan laga dhigo oo qablan wa bacdan caadiya a iyo in mudaafunuleyhiga la xadfo laakiin lafdigiisa la niyoodo oo qabla wa bacda aad qabla wa bacda iyo in mudaafun ilayhiga la xadfo oo macnihiisa la niyoodo oo kan la godayaa qablu iyo badu afartaa oo afartaba xaraf jaar oo min ihi uu galay iyo afartaa oo afartuba ama mansuub ah ama fii maxalli nasbina afar laba ku dhufo sideed sideeddaasaa kaaga soo baxaya wa ka qablu iyo wa bacdu oo kale weeyi iyo wa akhawaatihaa kuwa lamidka ah fii lusuumi dami damaha laasimidiisa idaa xudifa marka la xadfo almudaafu ilayhi mudaafun ilayhigooga marka la xadfo oo wanuwiya la niyoodo macnaahu mudaafun ilayhiga macnihiisiina la niyoodo mudaafun ilayhiga ayaa macnihiisii la niyoonaya haddaba mudaafun ilayhiga macnihiisaa la niyoonaayaadaa ayay culimo badani fahmi waayeen ay garan waayeen war waa maxay talo mudaafulileyga la xadfee macnihiisa la niyooday iyo ka lafdigiisa la niyooday marka lagu leeyahay macnaha mudaafunileyga ayaa la niyoonayaa waxaa loo jeedaa ataqyiid alxaasil bayna almudaafi ama lilmudaafi bilmudaafi ilayh taqyiidkaasaa la niyoonaya eeg mudaafku mudaafku mudaafunileyga taqyiid buu ka helaa oo hadda haddaan mobel idhaa mobel eeg maaha mudaaf haddaan idhaa mobel gabadheed mudaaf buu noqday miyuuna mobeelkii hadda taqyiid helin mobeelun hadii la yidhaha saddex mobeel baa soo gelaya ka gabadhu leedahay iyo ka ninku leeyahay iyo ka in cidnaba lahayn saddexduba waa mobeelun laakiin mobeel gabadheed haddaan idhaa ka waran maxaa meeshii ka baxay kii ninku lahaa iyo kii aan lalahayn kolkaa mobel gabadheed mob mudaafka oo mobeelihi gabadha ah, wuxuu ka helaa taqayud oo mobeelkii cid gaara ayuu ku qeydmaa haddaba haddii macnaha taqayudka la yidhaha la niyoodo taqayudkaa haddii la niyoodo waa mudaafunileyhiga macnihiisii baa la yahay weey idaa xudifa marka la xadfo almudaafu ilayhi marka la xadfo wa nuwiyan lana niyoodo macnaahu macnihiisiina la niyoodo mudaafunileyhigii baa la xadfay macnihiisiina waa la qabl iyo bacdu waxaa lagaa rabaa sababta loo bineeyey waxaa kaloo lagaa rabaa sababta loo xarakeeyey waxaa kaloo lagaa rabaa sababta damo looga dhigay xarakadooda wa ka man wa ka man wa kam oo kaleba weeyi man iyo kam ereyga man waa ismi mabniya iyadu hal suaalun aalun bay maxaa loo bineeyey waxway xaraf bay shabahday oo marna ismu shardigii bay shabahday marna ismigii dee ismulistifaam kolba nooc noocaad ka dhigtaba haddaad ismi mawsuul ka dhigto manta ismi mawsuul haddaad ka dhigto iftiqaar baa ku jira ad odhanaysa oo xaraf bay shabahday xagga iftiqaarka haddaad ka dhigto maxaan ku dhahaa jaazimadii shardiyada ahaydna in bay shabahday xagga shardiga haddaad ka dhigto manta istifaamiyadiina hamsay shabahday xagga xarfulistifaamnimada cam waa mebni iyaduna maxaa loo bineeyey baa la meesha yaalla ilain lowlaa lima lakaana alximaaru faqiihan baynu haynaye lima haddayna jirin dameerkuba caalim buu noqon lahaa baa la yidhi caalimka wax garanaya ka kale lima baa lagu kala saaraa kam waxaa loo bineeyey hadday istifaamiye tahay hamsatulistifaam bay shabbahday hadday khabariye tahayna rubbaa lagu xambaaray ruba macnaheegii baa lagu xambaaray wa kaman iyo wa kam oo kaleba weeyi fii luzuumi sukuuni sukuunka laazimidiisa wa huwa sukuunkanina aslulbinaa'i binaha isagaa asal u ah sukuunku isaga ayaa binaha asal u ah oo shay la binaynayo sukuun baa asal u ah kamtaa maxaa loo reebay ma idhaahdaa haddaba culimo kam maxaa loo kan sababta loo reebay ma isweydiinaa hadda waa aslulbinaa sukuunku asalka laisma weydiiyo asalka odhan mayno maxaa loo sameeyey hadduu shaygu khilaafulasal yahay un baa lagu odhanayaa sababtu waa maxay lamaa faragtu markaan ka soo faaruqay min tacriifilismi ismiga tacriifintiisii iyo tilmaantiisii bidikri shayin shay anigoo sheegaya oo min calaamaatihi calaamadihiisiiya caqabtu daalika arrinkaa waxaan ka taba keenay bibayaan inqisaamihi qaybihiisa inaan caddeeyo qaybsankiisa inaan caddeeyo ilaa mucrabin la icraabe iyo wa mebniyin la bineeyo uu u qaybsamayo wa qadamtu waxaanan hormariyey almucraba la icraabihii liannahu isaga ayaa alaslu asal ah asalka marna agar baa loo jeeda marna aglab marna arjax isaga ayaa asal ah liannahu alaslu wa akhartu dib baan dhigay almabniya la bineeyihii dib baan u dhigay liannahu alfarcu isaga ayaa faraca wadakartu waxaan sheegay anna almucraba mucrabku huwa mucrabku maa kii inuu yahay tagayara uu doorsoomayey aakhiruhu aakhirkiisu bisababi maa kii sababtiisa uu ku doorsoomayey yadkhulu calayhi dusha ka gelayey oo min alcawaamili cawaamil ah ka zaydin oo kaleba weeye taquulu waxaad odhani jaa'anii waxa ii yimid zaydun baa ii yimid ama jaaanii waxa isoo gaadhay zaydun baa isoo gaadhay wara'aytu waxaan arkay zaydan baan arkay wa marartu waxaan soo maray bizaydin baan soo maray alaa taraa war miyaadan arkayn anna aakhira zaydin zayd aakhirkiisii tagayara inuu doorsoomay bidammati dammadii inuu ku doorsoomay waalfadxati fadxihii inuu ku doorsoomay waalkasrati kasra inuu ku doorsoomay bisababi maa kii sababtiisuu u doorsoomay dakhala calayhi dusha ka galay oo min jaaanii lafdiga jaaanii ah wa ra'aytu lafdiga ra'aytu ah walbaa'i lafdiga ba'da ah falow kaana tagayuru doorsoonku hadduu noqdo fii hayri laakhiri xagga dambe hayrkii hadduu noqdo ama awelka ama wasadka lam yakun icraaban icraab noqon maayo ka qowlikaba weeyi fii falsin kelmadda beesada ah ama falsi ad leedahay idaa sakartahu markaad taskhiiriso fulaysin baad odhanaysaa fulaysin halkuu iska bedelay waa awelkii fadii kor dhignayd baa la goday ma aha haddaba markaas oo kale wa idaa kasartahu markaad jamcu tagsiir ka dhigtana waxaad odhan aflusin iyo wa fuluusin baad odhan aflus iyo fuluus oo lacagtii ah ama beesadihii ah ma aha markaasoo kale aakhirka iyo wasadka weeyaano aakhir iyo wasad hadduu ka doorsoomo ma aha icraab wakadaa kan waxaa la mida low kaana tagayuru doorsoonku hadduu noqdo fi laakhiri xagga dambe haddii uu noqdo walaakinahu ha ahaadee laysa uuna ahayn bisababilcawaamili cawaamisha sababtooda uuna ahayn ka qowlika oo kaleba weeyi jelastu waan fadhiistay xayu jalasa zaydun bartuu zayd fadhiistay ayaan fadhiistay xayudaa carabta qaar way godaanoo xayu bay yidhaahdeen carabta qaarna way kordhigaanoo xayabay yidhaahdeen carabta qaarna way kasriyaanoo xayi bay yidhaahdeen waa caamil haddaba kuma doorsoomin la odhan maayo maadaamuna bisabab cawaamil ahayn waa icraab la odhan maayo fainahu isaga xayu a yajuuzu waxa bannaan an taquula inaad tidhaahdo xayu inaad tidhaahdo bidami wa xaya inaad tidhaahdo bilfatxi wa xayu inaad tidhaahdo bilkasri ilaa ana haadihi awjuha awjuhdan iyo wejiyadan ahalaaata ee saddexda ihi laysad ma aha bisababi alcawaamil cawaamisha sababtood ma aha alaa taraa war arkaynin ana alcaamila caamilku waaxidu mid inuu yahay wa huwa jelase waaba ficilka jelase uun waqad wujida macahu waxa miciisa la helay atagayuru doorsoonkii almadkuuru la sheegayeyna waa la helay walamaa faraqtu markaan ka faaruqay min dikri lmucrabi mucrabka ka sheekayntiisa markaan ka faaruqay dakartu waxaan sheegay almabniya la bineeyihii wa annahu iyo isagu alladii ka inuu yahay ka yelzamu laasimaya dariiqatan waaxidatan dariiq qura walaa yatagayaru mana doorsoomayo aakhiruhu aakhirkiisu bisababi maa kii sababtiisa kuma doorsoomayo yadkhulu calayhi dusha ka gelayey uma qasamtuhu waxaan u qeybqaybiyey ilaa arbacati aqsaamin afar qaybood baan u qaybiyey mebniyin cala alkasri mid kasre lagu binaynayo wa mebniyin cala alfatxi iyo mid fatxo lagu binaynayo wa mebniyin cala adami iyo mid damo lagu binaynayo wa mebniyin cala sukuun iyo mid sukuun lagu binaynayo uma qasamtu waxaan u qaybqaybiyey almebniya mebniga cala alkasri kasre lagu bineeyey ilaa qismayni laba qaybood qismin qayb mutafaqin calayhi laysku waafaqsan yahay wa huwa haaulaa'i waa lafdiga haaulaa'i ee ismushaaraha ah fa ina jamiica alcarabi carab oo dhani yaksiruuna way kasrinayaan aakhirahu aakhirkiisa fii jamiici alaxwaali xaaladaha oo dhan wa qismin qaybna mukhtalafin fiihi waa laysku khilaafay wa huwa kaasi xadaami weeyi iyo wa iyo wanaxwihimaa waxaa la midka ah oo min alaclaami calamyada almu'anasati dhadiga laga dhigay alaatiyati a imanaya calaa wasni facaali wasanka facaali imanaya iyo wa amsi idaa aradta bihi markaad uga jeedo alyowma maalinka alladii maalinka qabla yowmika maalintaada ka horeeya waa shalay markaad uga jeedo fa amaa baabu xadaami wa naxwihi xadaami iyo ka midka ah saddex madhab baa ugu jira fa ahlulxijaazi xijaaz dadka uu ehelkiihi yabnuunahu way binaynayaan yabnuunahu way binaynayaan waa xadaami baa la binaynaya sababta loo bineeyey ma cadliga xaadimatun laga keenaybaa mise talow ma aha cadligaa cadligu maalaayansarif qolada ku tilmaamaysa ayaa deliishanaya ama dadig iyo calamiyay leeyihiin ama waxay leeyihiin calamiye iyo cadli bay leeyihiin oo cadliga qoladaasaa deliishanaysa laakiin sababta loo bineeyey taa-u taaniif buu macnihiisii sitaa oo xarafa bay yidhaahdeen faina jamiica fa amaa eh, baabu xadaami baabka xadaami iyo wa naxwihi ka la midka ah fa ahlulxijaazi nimanka ree xijaaz yabnuunahu cala alkasri kasray ku binaynayaan muطlaqankii oo la duuduubay oon la kala qaadaynin fa yaquuluuna waxay odhanayaan jaa'atnii waxa isoo gaadhay xadaami inantii xadaami ayaa isoo gaadhay wa ra'aytu waxaan arkay xadaami inantii xadaami ayaan arkay wa marartu waxaan soo maray bixadaami inantii xadaami ayaan soo maray wa calaa daalika arrinkaa ayuu ku dul sugnaaday qowlu shaaciri gabayaaga qowlkiisu nin gabayaa'a ayaa gabay tiriyey qowlkiisii baa markaa sidan ahaa falowla almuscijaatu min allayaali lama taraka alqadaadiiba almanaami idaa qaalaad xadaami fasandiquuhaa faina alqowla maa qaalaad xadaami wuxuu leeyahy gabayaagu falowla almuscijaad kuwa qofka ka warwariya haddayna jiri lahayn oo min allayaali habeenada ah lamaa taraka alqadaa shimbiraha alqadaa la yidhaha ama aaraydu kamayna tageen tiiba almanaami hurdadoodii macaanayd shimbirahaasiba hurdada macaan kamayna tageen hurdada macaan waxa kala gooyaa waa murugada habeenada xaggooga ka imid ka imanaysa idaa qaalat markay tidhaahdo xadaami inanta xadaami'ihi markay tidhaa hadal hadday xadaami warba sheegto fasadiquuha iska rumaysta fa ina alqowla qowlka runti ihi maa qaalat xadaami waa inantaa xadaami ihi kay sheegtay qowlka saxdiihi waa kay xadaami sheegtaye rumaysta qowlka xadaami buu leeyahay gabayaagu falowla almuscijaad kuwa qofka ka argagixiyaa haddayna jiri lahayn oo min alayaali xagga layaalida iyo habeenada ah lamaa taraka kama tageen alqataa shimbiraha qadaha la yidhaah tiiba almanaami hurdadoodii macaanayd idaa qaalat markay tidhaahdo xadaami inanta xadaami'ihi hadal markay tidhaa fasadiquuha iska rumaysta fa ina alqowla qowlka runtiihi maa qaalat xadaami waa xadaami kay sheegtay gabaygaa waxaa lagu wariyey labada jeer xadaami inay kasro sidato haddaba labada jeerba xadaami waa faacil idaa qaalat xadaami xadaami waa faacil halkan kalena waxaa lagu yihi fa ina alqowla maa qaalat xadaami xadaami markan kalena waa faacil isagoo faacil ah xadaami waa maxay sababta loo kasriyey waxaa la caddaynayaa ereygan xadaamihi inuu mebni yahay fadakarahaa wuxuu sheegay gabayaagu lafdiga xadaami filbeyti beytka iyo gabayga ayuu ku sheegay maratayni laba jeer maksuratan tiyoo la kasrinayo maca annahaa hada iyadu faacilun waa faacil iyadoo faaciloo haddana la kasrinayo ayuu gabayaagu laba jeer beytka ku sheegay waftaraqad way qaybsantay banuu tamiimin ree banuu tamiim firqatayni laba guruub bay u qaybsameen nimankii reer beni tamiimna laba guruub bay noqdeen fa bacduhum qaarkood yucribu wuu icraabayaa daalika kaa kullahu gebi ahaantiisa bidammi damo rafcan xilliga rafcaha damo qura oo bilaa tanwiina ayay ku rafciyeen wa bilfatxi fatxo nasban marka la nasbinayo iyo wajaran marka la jerayo maa laa yansarif bay qoladan icraabeen sheekh gabayaagii farasdaq la odhan jiray xaafidulqur'aan buu ahaa farasdaq laakiin magacana magaca dacaayada ah, farasdaq waa weji qoosh leh kolkaa magacan farasdaq ah gabayaagii farasdaq la odhan jiray gabay uu tiriyey baa jiroo hoosta hoose ku qoran hoosta hoose ayuu ka iyagu taqriir yar buu hoosta hoose ka samaynayaa nadimtu nadaamat alkusaciyi lama kadad minii mudallaqatan nawaaru wuxuu yidhi nadimtu waan qoomamooday nadaamat alkusaciyi ninkii kusaci la jiray qoomamadiisii oo kale adduunka ninkii ugu qoomamada xumaa kusaci buu ahaa farihiisanuu raamsaday isagoon isogeyn bal ka nin fartiisa cunay fartiisii goostay ismana oga qoomamo wuxuu ka qabo ayuu labadiisii faroodba raamsaday isagoo farihii ka go oo dhiigu ka qumanayo oon is ogeyn bal kusaci baa la odhan nin aad u qoomamo xun buu noqday waa mahmaah markaa nadimtu waan qoomamooday nadaamat alkusaciyi kusaci qoomamadiisii oo kale qoomamooday lamaa hadat markay ahaatay minii xaggayga mudallaqatan mid layga furayna waaru gabadhii nawaar gabadhii nawaar markay iga furantay waxaan u qoomamooday buu ihi siduu kusaci u qoomamooday oo kale waxaan uga jeednaa hadat waa ficil maadi nawaaruda dambe waa baabu xadaami weeyi nawaari bay ahayd nawaari ayay baabkeegii ahayd haddaba waxaynu haynaa maadaamo baabu xadaami uu yahay gabayaagani wuu eeg wuxuu yidhi hadat minii mudallaqatan nawaaru wuu iska goday godaalkaasi waa damo qura weeyaan damadaasina waxay tilmaamaysaa ereygani inuu maalaayansarif yahay waa ree benu tamiim kuwii maalaayansarifka icraabayey qowlkoogii buu raacay waftaraqad way qaybsantay banuu tamiimin ree banuu tamiim firqatayni laba guruub ayay u qaybsameen fa bacduhum qaarkood yucribu wuu icraabayaa daalika kaa kullahu gebi ahaan bidami damo ayuu icraabi rafcan marka la rafcinayo wa bilfadxi fadxa ayuu icraabi nasban marka la nasbinayo iyo wajaran marka la jerayo fa yaquulu wuxuu odhanayaa jaa'atnii waxaa isoo gaadhay xadaamu inantii xadaamu baa isoo gaadhay bidami wa ra'aytu waxaan arkay xadaama baan arkay wa marartu waxaan soo maray bixadaama baan soo maray bilfadxi kii oo la fadxinayo wa akharuhum tamiimiyiinta badankoogu yafsilu wuu kala qaadayaayoo uu kala faslinayaa bayna maa kii kaana aakhiruhu aakhirkiisu uu ahaaday kaana aakhirahu aakhirkiisa ay ahaatay raaun ri'i ka wabaari oo kale weeyi wabaari waa ismun magac liqabiilatin qabiil ay leedahay waxadaari oo kale weeyi ismun waa magac likowkabin xidiguu leeyahay wasafaari weeye ismun weeyi limaa'in biyo u sugnaaday waa laysku qabtay ma biyaa mise waa ceel ceel baa layska yidhi markaa limaain halkuu ina yidhi waa libi'rin fayabniihi way binaynayaan calى اkasri kasray ku binaynayaan wixii ra'sita kalxijaaziyiina xijaaziyiintiibay waafaqeen oo waxay leeyihin wax alla wixii ra'sita anu kasro ku binayno wamaaka laysa aakhiruhu wamaaka laysa aakhirahu aakhirkiisa una ayna ahaanin raa'un ri'ina ka xadaami waqataami oo kale weeyaane fa yucribuhu wuu icraabayaa icraaba maa laa yansarif maa laa yansarifka icraabkiisiiyo kale ayuu icraabayaa wa amaa camsi ereyga camsina saddex weji baa culima carabta ugu jira saddex weji wa amaa amsi lafdiga amsiya idaa aradta bihi markaad uga jeedo alyowma maalinka alladii maalinka qabla yowmika maalintaada ka horeeya maalintan aad joogto maalinka ka horreeya markaaad uga joogto uga jeedo shalay oo kale fa ahlulxijaazi nimanka ree xijaaz ee maka iyo madiine degaa yabnuunahu way binaynayaan cala kasri kasrayna ku binaynayaan fayaquuluuna waxay odhanayaan madaa amsi bay odhanayaan waxa tegey amsi wactakaftu amsi waxaan ictikaafay amsi shalay baan ictikaafay wamaa ra'aytuhu maanan arag mud amsi bilkasri kioo la kasrinayo fi laxwaali xaaladaha ahalaaati ee saddexda ah qaala shaaciru gabayaagii ayaa gabaytiriyey nin gabayaa oo luqadaa ku soo arooray baa gabaytiriyey wuxuu yidhi manaca albaqaa'a taqalubu shamsi wa duluucuhaa min xayu laa tumsi وطروuعهa xمراءa sاaفyة وغروبهa صفراءa كالwrs اليوم أعلم mا يجيء bه ومضىa بفصل qضائه أمس gabayaagu wuxuu leeyahay manaca waxaa diiday albaqaa'a waarid adduunkan lagu waaro adduunka ku waari maysid buu yidhi deliilka ugu fududeeda u hayso inaadan adduunka ku waaraynin cadceedduun u fiirsa buu ku yidhi si ay isku bedbedelayso manaca waxaa diiday albaqaa'a taqalubu shamsi cadceedda isbedbedelaysa wa duluucuhaa iyo ka soo bixiddeeda min xayu meel ay ka soo baxaysa laa tumsi ayna ka galabaysan halkii ay ka dhacday meelaan ahayn bay ka soo baxaysaa wa duluucuhaa iyo soo bixiddeeda xamraa'a iyadoo guduudan ay soo baxayso saafiyatan oo saafiya wa guruubuhaa iyo dhiciddeeda safraa'a iyadoo huruud ah ay dhacayso kalwarsi geedka waraska la yidhaah oo kale ah alyowma maanta aclamu waan ogahay maa yajiiu bihi wuxuu la imanayo oo dhan maanta waxa dhacay oo dhan waan ogahay wa wamadaa waa la tegey bifasli qadaa'ihi xukunkiisii caddaa amsi shalayna waa la tegey madaa waa ficil maadi ereygan amsiya xagga dambe yaalaana waa faacilkiisii haddaba amsi isagoo faacila ayuu kasrahaa qaatay ogow inuu maalaayansarif yahay oo maalaayansarifnimo loogu dhawaaqayo fa amsi lafdiga amsihi fi lbeyti beytka faacilun waa faacil limadaa buu u yahay wa huwa isagana maksuurun waa la kasriyey kama taraa sidaad arkayso xijaaziyiintu waxay ku tegeen sidaa waftaraqad waxa qaybsantay banu tamiimi nimankii reer banu tamiim way qaybsameen firqatayni laba firqo ayay u qaybsameen fa minhum waxaa ka tirsan nimanka reer banu tamiim man arabahu nin icraabaya bidamati damo icraabaya rafcan marka la rafcinayo rag baa damo siiyey wa bilfadxati fadxa ayay siiyeen mutlaqan kii oon la kala qaadaynin maa laa yansarif bay ka dhigeen faqaala wuxuu yidhi madaa waxaa tegey amsu shalay bidamati wactakaftu waan ictikaafay amse shalay wamaa ra'aytuhu maanan arag mud amse shalay bilfatxi kii oo la fadxinayo mud waa xaraf jaar amse haddana waad aragtaa fatxaa la siiyey qaala shaaciru gabayaabaa gabay tiriyoo luqadanuu ku soo aroораysnaa wuxuu idhi gabayaagu لqad raأytu cajبا mdأmsa ajaaئزa miثl الsacاal خamسa yأkulna ma fii raxlihina hamsa lataraka lahu lahuna dirsa walaa laqiina dahra ila taacsan wuxuu yidhi ninkani waa nin dumarku ayuu habaaraya dumarka gaar ahaan kuwa waaweyne habraha ah ama islaamaha waaweyn kuwaasoo habaaraya soomaalidu meelay ka keentay garan mayne waxay yidhahdeen islaanta markay la yaabaan bay yidhahdeen waa noocoo cali kurka ka jirayey waar cali binu abi aalib ma dhiig islaam buu daadin jiray baa la yidhi mawa xaasha maya cali weligii islaan ma dilin way iska yidhaahdeenun malaha garan mayne dee meelay ka keeneene waa soomaalidii warkeegii gabayaagana kolkaa waafaqsan wuxuu idhi gabayaagu waxaan arkay buu yidhi shalay laga bilaabo wax laga amakaago oo cajab ah baan la kulmay buu yidhi shalay laga bilaabo waxaan arkay buu yidhi shan ah shan shaydaan oo isku hal shaydaan baa dunida ka yaabinayay bal shan shaydaan ka waran shan shaydaan baan arkay wax shayaadiin shan ah aad moodo eeg shaydaan rasmiya ma aha shayaadiin shan ah moodaa buu yidhi waxay liqliqayeen bui wixii guryaha yaallay iyagoo wada gaagaabsanaya qof hadlayaa kuma jiro wixii guriga yaallayna waxba kama reebayaan buu yidhi kuwa inaan habaarna saw maaha bui waa islaamo ilaahay waxaan ka baryayaa bui ilahay inuu gawsaha ka daadiyo laa taraka allaahu lahuna dirsan walaa laqiina dahra ilaa tacsan sanadkana ilaahay waxaan uga baryayaa bui wax ka nixiyun inay la kulmaan oo halaagiya dhib ku ah islaamihiibuu habaaray waan aragnaa meel alla meeluu ka keenay baladma garo laqad ra'aytu waxaan arkay laqad ra'aytu waxaan arkay cajaban yaab baan arkay buu yidhi mud amsa shalay laga bilaabo shalay laga bilaabo wax laga yaabaan arkay buu yidhi cajaa'ize islaamo ayaan arkay waaweyn oo midle sacaaliil shayaadiin aad mooddo khamsan shan a buu yidhi islaamo waaweyn oo shayaadiin shana aad mooddaan arkay buu yidhi yaakulna waxay cunayaan maaka fii raxlihinna guryaha yaalla hamsan iyagoo wada gaagaabsanaya buu yidhi iyagoo hoos iskula wada hadlaya hadal aadan fahmaynin ayay waxaasoo dhan dhammaynayaan buu yidhi laa taraka allaah ilaahay ugama tago lahunna iyaga dirsan gows ilaahw gowsa ku reebin buu yidhi walaa laqiina lamana kulmaan addahra sanadka kalama kulmaan ilaa tacsan wax dhiba mooye wax kale ama wax halaaga mooye wax kale waxaynu haddaba u jeednaa culimo gabaygan waxaynu u soo qaadannay laqad ra'aytu cajaban mud amsa ereyga mud ihi waa xaraf jaar amsana waa ismi majruuroo mudda ayaa lagu jerayaa amsadii fatxa ayaynu siinay amsa siinkii waa la fadxiyey haddaba qoladani maalaayansarif bay ka dhigeenoo waxay lehin amse waa majruur wa calaamatu jarihi fatxan niyaabatan can ilkasra liannahu ismun hayru munsarifin waa ismi maalaayansarifa bay ku leeyihiin culimadaasi sheekhii ibnu sikiid iyo sheekhii ibnulambaari la odhan jiray waa labada laba culimada waaweynee luqadda ah waxay isku qabteen kelmadda cajaa'ize ah ibnu sikiid wuxuu yidhi ereyga cajaa'iza mufradkeegu waa cajuuzun cajuuzun haddaba waa islaanta weyne maxaa odayga la yidhaahdaa gaboobey isaga shaykhun odayga gaboobey waa maxay waa shaykhun labadii magac way kala baydheen cajuuzun buu leeyahay iska ilaaliya inaad tac ku darto ood maxay tidhaahdo cajuuzatun waxaa odhanaya ibnu sikiid baa odhanaya ibnulambaarina wuxuu leeyahay war waa la odhan karaa oo cajuuzatun waa la odhan karaayo iska dah waa waa la arkayba cajuuzatun ama shaykhatun oo laysku dabamariyo wa minhum waxaa ka mida nimanka tamiimiyiinta من acrabahu nin icraabay ayaa ka mida bidamati damo ayuu icraabay rafcan markii la rafcinayo xilliga rafcaha damu ku rafciyey wa banaahu wuu bineeyey cala alkasri kasre ayuu ku bineeyey nasba nasbaha iyo wajaran jerka labadaa jeerna binu ka dhigay wa zacama zajaajiyu sheekhii zajaaji la odhan jirayna wuxuu sheegtayba anna min alcarabi carab inuu ka tirsan yahay man yabni amsi cid ku binaynaysa cala waa war amsi oo fadxa lagu binayn beydkii hor u deliishaday mud amsa buu leeyahay fadxu ku binaysan yahay wa anshada calayhi wuxuu u deliishaday qowlahu gabayaagii mud amsa uu yidhi wa huwa isagu wahmun waa ismoodsiis waa khalad sheeka ka sheekha khalad ka dhacay weeyaan zajaaji wa sawaabu sawaabku waxa weeyi maa qadamnaa kaynu hormarinnay oo min annahu isagu mucrabun la icraabay yahay hayru munsarifin aan munsarif ahayn wa zacama bacduhum qaarna waxay sheegteen anna amsa kelmadda amsa ah oo fi lbeyti beytka ku jirtaa ficlu maadi inay tahay amsaadii ma garanaysaa kaana waa khawaatuha ahayd taa ayayba sheegteenba wa faaciluhu faacilkiisuna mustatirun waa mustatir wa taqdiiru taqdiirtuna mud amsa almasaau markuu galabaystay gabalkii oo kale ayay yidhahdeen halkaasay la mareen walamaa faraqtu markaan ka faaruqay min dikri lmabniyi la bineeyaha inaan sheego cala alkasri kasraha lagu binaynayey dakartu waxaan sheegay almabniya cala alfadxi kii fadxaha lagu binaynayey wa mahaltuhu waxaan tusaale ugu soo qaatay biaxada cashara kelmadda axada cashara iyo wa akhawaatihi kuwa la midka ah ayaanu soo qaatay taquulu waxaad odhani jaaanii waxa isoo gaadhay axada cashara rajulan koob iyo toban nin waa faacil axada casharku waa faacil isagoo faacilaba haddana fadxadaa u qaadanaya wa ra'aytu waxaan arkay axadda cashara rajulan koob iyo toban nin wa marartu waxaan soo maray biaxadda cashara rajulan koob iyo toban nin bifadxi lkelimatayn labada kelmadoodba waa la fadxini fi laxwaali xaaladaha ahalaaati ee saddexdaa wakadaa sidanoo kale ayaa taquulu u odhan fii akhawaatihi kuwa lamidka ah ila nay cashara labiyo tobanka mooyaane labiyo tobanka juska hore inayda abaa mucraba faina alkelimata aluulaa kelmadda hore waa inay e oo minhu murakabkan ka tirsan tucrabu waa la icraabi bilalifi alif baa la icraabi rafcan marka la rafcinayo wa bilyaai ya baa la icraabi nasban marka la nasbinayo iyo wajaran marka la jarayo taquulu waxaad odhan jaaanii waxaa isoo gaadhay ina cashara rajulan labiyo toban nin wa ra'aytu waxaan arkay inay cashara rajulan labiyo toban nin wa marartu waxaan soo maray biinay cashara rajulan labiyo toban nin wa inamaa lam astani anigu ma soo reebin haadaa kan ina casharka ah min ilaaqi qowli hadalkayga ilaaqiisa kama soo reebin waa akhawaatihi aan idhi matniga markaan maraya waa akhawaatihi aan idhi ilaa ina cashara ma odhanin buu kuu leeyahay liannanii anigu saadkuru waan sheegi doonaa fii maa bacdu xagga dambe ayaan ku sheegi doonaa ana nayni lafdiga inayni ah iyo wasnatayni lafdiga inatayni ah yucrabaani in labadaba la icraabayo icraab almuana muanaha icraabtiisa in la icraabayo muطlaqankii oon la kala qaadaynin wain rukibaa haba la tarkiibiyo sida halkeennan oo kale walamaa faraqtu markaan ka faaruqay min dikri lmabniyi la bineeyaha sheegidiisii cala alfatxi fatxaha lagu binaynayey dakartu waxaan sheegay almabniya cala damika damaha wamaeltuhu waxaan ku tusaaleeyey intaa dambe insha allah waxaan jecelahay cashirka uu inaga kala go-aan u malaynayaaye bartaa inaynu ku daysanno oo cashirkeenna berri ah aynu inta dambe ku darsanno wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam